لله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب لكنه والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمنة للناس ومنه أما بعد فهذا هو الدرس السابع من الكتاب الثالث من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله sheikhu wuxuu uhi uma ruwaatu nimanka xadiidka soo warinaya in itafaqat haddii ay iswaafaqdo asmaa'uhum magacyadoodu iyo wa asmaau aabaa'ihim magacyada aabbahood ay iswaafaqaan iyo fasaacidan wax ka sii badan oo bimacnaa magiciis iyo magaca aabbihii iyo magaca awowgii kunyadii naanaystii waxaasoo dhan baa soo geliya fasaacidan iyo wixii ka sii badan hadday awowgii tahay kunyadii nisbadii iyo wixii lamid wakhtalafat loogama jeedo waa asmaau aabaa'ihim waxa weeye ilaa awowga tobnaad baa lawadaya looma jeedo taasi dhici kar mayso waayo qofka dee waxaa loo sheegaa ilaa awowgii unbaa la sheegaa inta badanna magaciisa iyo aabihi awowgaama badnay marka waa asmaau aabaa'ihim fasaacidan aabbaada sii wad loogama jeedo fasaacida waxaa looga jeeda waxyaabahan kale awowgii iyo nisbadii alansaari alansaari buu noqday albukaari albukaari wahaakada ama laqabkii iskunaanays bay noqdeen iyo wixii lamida ah. wakhtalafat waxaa kala duwanaatay ashkhaasuhum daatooyinkooda iyo shaksiyadooda oo laba qof bay kala noqdeen fa huwa kaasi almuttafiqu kii iswaafaqay weeye xagga magaca wاlmuftariqu xagga shaksiyadana kala duwanaaday oo laba qof kala noqday bayquniyuna waa sheegay muxuu ku sheegay ya muttafiqu lafظa wa khaطa muttafiq wa ضidhu fi ma dakarna اlmuftariq naam waxaan idiin weydiinayaa xifdiga rasmigaah marka beydka loo baahdo waa inaad la soo baxdo laakiin haddaad tidhaahda isigu aad bayqulihii soo bilaabayso xifdi ma waa macnaha haddaad hayso waa inaad beydka halkiisa ka soo qabato ya haddii kale dee jumlaad u haysa aayad ancaama lagu weydiiyey waa inaad ancaam soo bilowda ilaa ad aayaddii gaadhayso sax ma waa in meeshii aad toos u tagta wey waay lakin waa haysaan maasha allah almuttafiq walmuftariq waxa weeye sidaa xaafidku tilmaamay noocyo badan baa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya magaciisa oo keliya inuu iswaafaqo kaa waynu soo marno muhmal baa la yidhaha xamaad waa ibnu zayd iyo ibnu salama marka xamaad oo keliya kuugu imanaya waa muttafiq lafdigu waa isku mid laakiin shaksigaa kala duwan laakiin kaa gaar bay ka dhigaan oo waxay ka dhigeen maxay muhmal baa la yidhahda ka aan la sheegin wuxuu ku soomayo waxaa la mida ah in magac a iyo magaca aabbuhu iswaafaqo ayuub ibnu sulaymaan lix iyo toban nin oo asaaniinta kugu soo maray ayaa mid walba waxaa la yidhaahdaa ayuub ibnu sulaymaan kolley dee waa kala abaqaad laakiin qaar baa isku dhowdhow ishkaalku wuxuu imanayaa markay isku xilli noqdaan culimo wax ka wada qaataan laakiin haddii laba boqoloo sano udhaxaysa dhib male cumar bnu lkhaaab midun baa taqaanaa soo maa toddobaa jira baa mid walba la yidhaahdo cumar ibnu lkhaaab markaa dawada muxadiiin ma aha qaar boqolaal sanay ka dambeeyeen laakiin wixii ahlulcilmiga soo maray magacaalaba waa la ysugu keenay marka magacyaday sheegayaan waxaa ku jira xitaa qoladii naxwaha ku jirta nin muxadita ayaa waxaa la xiliya qoladii naxwaha nin ka mida ah ama funuunta kale ama usuuliya magacii bay isku waafaqeen waana la sheegaa labadaba laakiin kan naxwiga sanadka kuma jiro laakiin waa caan magaciisana waa loo yaqaanaa marka si isku xillina wey way sheegaan culimadu oo waxay leeyihiin magacaas hebel iyo hebel baa la yidhaha midina waa kii naxwaha midina waa kii muxadisiinta si adan ugu khaldan anas bnu malik waa lix wey lix nin baa mid walba la yidhaahdaa anas ibnu malik abaan bnu cumaan waa shan yaxya bnu yaxya waa afar wey way badan yihiin kuwaas waa magaciisa iyo magaca abiibaa iswaafaqay waxaa la mida inay saddexdaba iska waafaqaan magaciisa magaca aabbihii magaca awowi axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan afar nin baa la yidhaha oo intaa iska waafaqay axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan welibana isku xilli bay ahaayeen waxaa ka mida alkunyatu wاnisbatu baa iswaafaqay abu cimraan aljawni midina waa basri midina waa baqdaadi mid walba kunyadiisu waa abu cimraan nisbadiisuna waa aljawni waxaa la mida imaamkii weynaa ee macruufka ahaa zaahidka ahaa abu sulaymaan addaaraani hadallo badan oo xikmadana baa laga soo naqliyay waa ninkii lahaa ajlisu liltaxdiiثi fatatagayaru calaya الniya faida alxadiiثu اlwaaxidu yaxtaaju ilى niyaat buud xadiid keliya wuxuu u baahanayaa niyooyin badan imaam weyn bu ah abu sulaymaan addaaraani addimashqi baa la yidhaha waxaa jira nin kale oo isagana la yidhaahdo abu sulaymaan addaaraani addimashqi intaba la wadaag abu sulaymaan addaaraani addimashqi welibana la sii wadaaga magaca cabduraxmaan baa la yidhi marka midna waa ibnu abiljawn midna ibnu axmed ibnu caiya la yidhaahda waxay ku kala duwan yihiin aabbaha wixii ka dambeeyey kaasina waa nooc waa baday kunyadii iyo nisbadii baa iswaafaqay waxaa ka mida in ay iswaafaqaan magacii iyo kii aabbaha iyo nisbadii muxamed ibni cabdillaah alansaari laba nin baa la muxadiiina muxamed ibni cabdillaah alansaari waa magacii magacii aabbaha nisbadii waxaa ka mida kunyadiisa iyo magaca aabbihii inuu iswaafaqo oo waxaa weeye kunyadii baa iswaafaqday ka kalena kunyadiisi baa waafaqday magacii aabahana waa iska waafaqeen abu bakr ibni cabdillaah abu bakr bay iska waafaqeen magacii aabbahana waa iska waafaqeen ilaa dhowr nin baa la yahay abu bakr ibni cabdillaah cagsigiisa oo waa maxay abu bakr ibni cabdillaah kunyaday iska waafaqeen iyo magaca aabbaha cagsigiisu muxuu noqonay magacay iska waafaqeen iyo kunyadii waa sida waxaa weeye kunyadii aabbaha looga jeeda kii hore aabbihiibaa magaca la sheegay raawigana waxaa la sheegay kunyadiisaa la sheegay abuubakar baynu aabbuhuna waa cabdillaahi cagsigu raawigaa magaciisa la sheegaya aabbuhuna kunyadaa la sheegaya mid kalena uu ku waafaqay labadaba saalix bni abi saalix waa dhowr mid kalena waxaa leeha saalix ibni abi saalix waxaynu kusoo gabagabayna way badan yihiin waxaa dhacda inay iska waafaqaan nisbada laakiin nisbada ay iska waafaqeen waa kala macna way kala duwanta waxaa la odhanayaa fulan alxanafi alxanafi walxanafi mukhtalifu lmaxaamili waa tii xanafi oo meesha loo nisbaynayo lagu qaadaya ay kala duwanta marka alxanafi laya maxaa soo degdegay ya madhabka xanafiyadaa soo degdegaya inuu yahay shaafici maahe waa xanafi waxaa kaloo jira alxanafi mansuubun ilaa bani xaniifa qoladii musaylimat alkadaab qoladay buu ka soo jeeda banu xaniif ah markaa musaylima alxanafi wey alxanafi laakiin qabiilatan maaha madhab madhabta waa ka horreey oo xilligii nabigu jooga alayhi isalaatu wasalaam musalimat lkadaab alxanafi baa la yidhaha marka taana waa in la barto nisbadii inay kala macno noqoto midna madhab bay noqonaysaa midna qabiil bay noqonaysaa qoladan aal sacuud laftoodu walow laysku khilaafsan yahay qaarna waxay idhahdeen waa canaziyiin waxay galaan banu canaza qabaaishii waaweynay ee lays degayey qaarna waxay dhaha maya waa banu xaniifay galaan banu xaniifay galaan waay ilaa hadda waa joogaan alxanafi waa sidaas ha ku khaldamin laakiin alxanafiya ma maqasheed magac kale sacuudiga markaad joogto biyaha qasabadda waxaa lagu odhanayaa laa tashrab min alxanafiya qasabadda ha ka cabin alxanafiya waa qasabadda wey qasabadda caadiga ah weeye alxanafiya marka waxaad u qaadanaysaa laa tashrab min madhab alxanafiya waa qasabadda wey wax kala ma waay shiiku wuxuu uhi waa in itafaqad haddii ay iswaafaqdaan alasmaau magacyadii khatan xagga dhigaalka waاkhtalafat way kala duwanaatay nudqan xagga dhawaaqa fahuwa almu'talifu wاlmukhtalifu baa la yidhaha kaana bayquniyu waa inoo soo sheegay soo maahayn muxuu ku sheegay mu'talifun muttafiqu اlkhai faqad haye wضidhu fima dakarna ya wضidhu mukhtalifu faksha alad ba wضidhu mukhtalifu faksha alhalad almu'talif wاlmukhtalif inta badan waa ka khaladku ka dhaco kii hore laba nin markay magicii iyo magicii aabbe ama magicii iyo nisbadii waxaynu soo sheegay inay iska waafaqaan waxaa laga baqay labadii qof inaad hal qof u marayso labadii qof ama saddexdii qof ee wadaagay inaad hal qof u maraysaa laga baqay kanna waxaa laga baqayaa inaad waxa weeye xarakadii ama wixii ay ku kala duwanaayeen intaad khalado dabeedna qof kale u noqdo inaad magacii ku khaldanto abu isxaaq amujarimina waa kii lahaa awla اlأshyaai bاdabط alasma waxaa ugu mudan ee si wanaagsan loo xifdinaya waa magacyada waa in sideeda loo xifdiya sababtu waa maxay liأnnahu laa yadkulhu اlqiyaas qiyaas ku socon maayo kanuu u eeg yahay odhan mayse qiyaas ma galo waa nin magci walaysa qablahu walaa bacdahu shayun yadullu calayh siyaaqa hadalkana ku mutihin maysid oo odhan maysid kelmaddani jumladay ku jirto saasay ku fiicanta lama odhanaya waa magac wey waa in sidiisa loo xifdiya khaladka dee lagu dhacaana wuxuu keenayaaba ninkii markaad si khaldan ugu dhawaaqdo in nin kale uu noqdo kii meesha yaallay uu kaa aad ku khaladayna uu yahay iqa uu yahay dabeedna bala ka soo baxaysa aad baa la isaga hubinaya kan waxay uga jeedaan waxaa iswaafaqsan qoraalkaa iswaafaqsan laakiin dhawaaqaa kala duwan dhibcihii baa kala duwan xarakadii baa kala duwan shadkii iyo xarakaadkii kale baa kala duwan iyo wixii lamida ah tusaalayaasha waxaa ka mida ah, horena waynu usoo sheegnay qaar ka mida ah, magaca salaam la yidhaahdo marna wuxuu ku yimaadaa isagoo mukhafafa salaam cabdullaahi bnu salaam marna wuxuu ku yimaadaa isagoo shadan sallaam sallaam isagoo shadan marka waxaa waa in qawaacid baa loo sameeyey waxaa la odhanayaa uma salaamu kulluhu muaqalu magacaas hadduu ku soo maro waa la wada shadayaa shan nin mooyaane shantii bay kuu taxaya salaamu bnu mishkamna waa la isku khilaafsan yahay haddaad khafiifiso iyo haddaad shado dhib male salaam ibnu mishkam ama salaam ibnu mishkam labadaba waa lay shan kalena waa la khafiifinaya wixii soo hadhay magacaas an baad dabada u qabanaysa boqol hadday gaadhaan sallaab baad odhanaysa waxaa la mida albazaar yo albazaaz laba laga dhigo isagana waa lagu kala xadeeyey waxaa la mida aلzubayr صaxaabigii iyo wiilkiisa cabdillaah ibn الzubayr ibn اlcawaam waxaa jira صaxaabi kaleoo la yidhaahdo cabdillaah ibni zabiir zabiir oo za'da la fadxinay mukabara zubayr maaha waa zabiir wey ibnu zabiiri صaaxibun wanajluhu bilfatxi wاlkuufiyu ayضa miluhu waa zabiirkaas iyo mid ku abtirsada xafiidkiisa iyo nin kale kuufiya saddexdaa waa la fadxinaya zabiir bale cabdillaahi ibni zabiir baa la odhanaya zubayr la odhan maayo waxaana ka mid a ah qisadii waxa weeye gabadhii odaygeeda ka cabanaysay ee waxaa weeye rifaaca saddexdii dalqadood ka dhammaadeen dabeedna guursatay ninkaasay guursatay cabdullaahi ibni zabiir kaasaada la fadxinaya doodna waad sii soo cabatay tii inamaa macahu milu hudbat اthawb waa tii ka cabanaysa isaguna uu jawaabay iska celiyey ee markii dambe uu laba ciyaal u dhale soo kaxaystay ee nabigu i kuwan maadigaa dhalay haabu nabigu i wallaahi lahumaa ashbahu bihi biاluraabi min aluraab say tukahaysugu eegi markaa isaguna uu istifaacay wuxuu i waxay doonaysaa odagii hore inay ku noqoto ninkaasi waa zabiir waa la fadxinaya waxaa la mida usayd iyo asiid qoraalka waa isku mid kutubtii horena xarakaad may lahayn dhibca may lahayn asiid iyo usayd waa in la kala ilaaliyo wey marka way kuu kala sheegayeen usaydu bitaصhiiri usayd markaa taصhiir ka dhigayso ibna abiljadcaa'i wاlxudayri saxaabigii usayd ibn اxudayr usayd baa la odhanaya وأkhنس أحayxة وثعلب وبن أbي إyاas فيma hdب وراaفع saaعdة وkda waa magacya la taxaya وراaفع وsaaعdة وزاhري كacbi ويربوuع ظhayr cاamiri dhowr iyo toban nin baa la taxaya oo la leeyahay dhammaantood waa waxa weeye usayd usayd wixii ka soo hadhayna asiid baa la odhanaya asiid hore waxaynu usoo sheegnay xaraam iyo xisaab qoraalka waa isku mid midna waa xaraam midna waa xisaam maxaa ka taqaanaa labadaba saxaabada waa ku jira xisaam sheega xakiim ibnu xisaam ma quraysh bu ah mise ansaar quraysh bu ah oo khadiija ay qaraabahay isaga xizaam baa lo odhanaya markaa quraysh magacaa haddii lagu arka waa xizaam xizaam baa lo odhanaya ansaar haddii laga helo magacaana xaraam baa lo odhanaya jaabir ibni cabdillaah ibni xaraam cabdullahi ibni xaraam waa saxaabi waa kii waxid ku dhintay way badan yihin waa ka soconaya marka culimadu waxay u qaybiyaan wax qaacida caama leh oo kutubu sitaha iyo wixii ka baxsan iyo meel walba kula gelay iyo wax ku kooban kutubu sita iyo wax ku kooban bukhaari iyo muslim iyo wax ku kooban bukhaari ama muslim oo waxaa lagu odhanayaa magacaasi hadduu bukhaari ku yimaado sidaasaa loogu dhawaaqaya sidaas ayaa loogu dhawaaqaya kutub baa laga qoray waxaa ka mid a ah almu'talif walmukhtalif oo daara leeyahay waxaa ka mida tafsir muntabih bitaxriir mushtabih oo kitaab weyna ah, afar mujalada oo uu leeyahay alxaafi ibnu xajar shiika kitaabkan leh wuxuu ihi shiikhu wain itafaqat ilasmaau magacyadu haddii ay iswaafaqaan oo magacyadii baa mutafiq noqday waاkhtalafat ilaabaau aabbihiina way kala duwanaadeen oo bimacnaa magacyadoodu waxay noqdeen baabu lmuttafiqi wlmuftari aabbayaashoodna waxay noqdeen baabu lmu'talifi wlmukhtalif waa labadii aynu soo dhaafnay baa laysu geeyey aw ama bilcagsi cagsi bay noqotay oo magacooda baabu lmu'talifi wlmukhtalif galay kaynu hadda ka hadlay magaca aabbihiina wuxuu noqday muttafiq iyo muftariq isku mid buu noqday fahuwa waxaa la yidhaahdaa almutashaabihu baa layidhahda almutashaabih baa la yidhi kaas oo wuxuu ka kooban yahay muttafiq iyo muftariq iyo mu'talif iyo mukhtalif labada nooc buu ka kooban yahay shiikhu wuxuu uhi wakadaa sidaa waxaa la mida in waqaca haddii uu dhaco tusaalayaasha unu sheegi doono in waqaca haddii uu dhaco alitifaaqu iswaafiqidu fi lismi wasmi اlabi magaca iyo magaca aabbaha ayaa iswaafaqay oo waxay noqdeen baabu lmuttafiqi wlmuftariq bay noqdeen walikhtilaafuna fi nisba laakiin nisbadii loo nisbaynayey ama magaalaha noqoto ama qabiilo iyo wixii la mid ah ama xirfad wixii loo nisbaynayey baa wuxuu noqday baabu lmu'talifi wlmukhtalif shiikhu wuxuu uhi wayatarakabu minhu waxaa ka samaysmaya kan aynu soo sheegnay waa mutashaabih iyo wa mimaa qablahu wixii ka horeeyey oo baab lmutafiqi wlmuftariq iyo baab lmuctalifi wlmukhtalif anwaacu noocyaa ka soo baxay minhaa waxaa ka mida noocyadaas an yaxsula inuu xasilo alitifaaqu iswaafiqiddu aw ilshtibaahu ama ilaa fii xarfin aw xarfayni mooyaane oo labadii magac way iswaafaqayaan ama way isshabbahayaan ilaa xaraf iyo laba xaraf mooyaane bay ku kala duwan yihin kaa hore umaynaa soo sheegi lakiin isaguna waa ka mid waa in la dabdiyo wey aw ama biالtaqdiimi wالtaakhiir ama in waxa weeye magac la qadimo magacna la dibdhigo ka kalena uu yahay cagsigiisi laystabamariyo magacii ama isla magacii laftiisii baa xarfihiisa waxaa lagu samaynayaa taqdiim iyo taakhiir baa lagu samaynaya iyo wa naxwu dalik waxyaabaha la midka tusaalayaasha waxaa ka mid a xaaladdii koowaad oo kale ee magacii baa wuxuu noqday muttafiq iyo muftarid muxamed buu noqday kanna waa muxamed laakiin magacii aabbihii baa wuxuu galay baab lmu'talif wاlmukhtalif waa maxamed ibni caqiil iyo muxamed ibnu cuqayl marka dee saa loo qoro waa isku magacu waa maxamed waa mutafiq waa muftari laakiin magacii aabbihii baa wuxuu noqday mu'talif mukhtalif cuqayl iyo caqiil ayuu kala noqday midna waa mukbar midna waa musaar welina laba ninoo isku xiliya ayay ahaayeen cagsigiisu oo magacii aabbihii baa noqday isku mid laakiin magacyadoodii baa noqday mu'talif iyo mukhtalif waa shurayx ibni nucmaan iyo surayj ibni nucmaan marka nucmaan waa isku mid laakiin midna waa shurayx midna waa surayj dhibcaha haddaad ka qaado soo isku mid maaha isku mid waa hadii dhibcaha laga qaado shurayx iyo surayj kaasina isaguna waa nooc waxaa kitaab ka qoray mutashaabiha alkhaiib اlbagdaadi kitaab uu u bixiyey talkhiisu اlmutashaabih mutashaabiha in la soo khulaasayo markaasuu mar dambe haddana helay kuwo kale dabeedna kitaab labaad buu haddana alif oo u bixiyey taali talkhiis almutashaabih oo intii dhaaftay uu ka dabageeyey kitaab labaad buu ka dhigay berigaa dee may jirin aabca aaniya wax ku daray hadda wa iska sahlanta kitaabka intaa la daabicin buu odhanayaa ii keena boqol kalu ku daray laakiin kitaabkaa markuu alifay oo uu faafay kaasi waa socda gacanta dee lagu qoray kitaab labaad bu alif oo dheeraad uu ku sheegay oo lataali talkhiis almutashaabih wuxuu kaloo shiikhu inoo sheegay in xaraf ama laba xaraf ay ku kala duwanaadaan in yaroo isbedelaada magacyada inay ku yimaadaan tusaale ahaan muxamed bnu sinaan alcawaqi shaykhu lbukhaari muxamed bnu sinaan baa la sinaan saasaa loo qoriya waxaa jira isaguna nin kaleo la yidhaahdo muxamed ibnu sayaar markaa sinaan iyo sayaar markaynu xarakada iyo dhibcaha ka qaadno ma isku mid baa mise waxbay ku kala duwan yihin ya ma isku mid baa mise kala duwan waa sinaan iyo sayaar xarafka ugu dambeeyay ku kala duwan hal xaraf ayay ku kala duwan midna waa sinaan midna waa sayaar oo laga yaabaa in la isku khalto oo dee nuuntii haddii la yaro furo waxay noqonaysaa sayaar bay u ekaanaysa ra'dii haddii la laabana waxay u ekaanaysaa waxaa weeye nuun bay u ekaanaysa isku soo dhacaya waxaa la mida ah cabdullaahi bnu zayd saxaaba la yidhahda way badan yihin cabdullaahi bnu zayd waxaa kaloo jira cabdulaahi bnu yaziid cabdullaahi ibnu yaziid markaa yadi iyo zadii hadday isyaro dhex galaan xilliyada qaar ila makhluudaad baa laga hadlay gacantaa lagu qorayay dadkuna waa fartooda waa kala ficnay waana kala waadixsanay wayna kala yarayn wayna kala weynay marka taa way ku dareen inaadan isku khaltin ma cabdullaahi bnu zaydba mise cabdulaahi bnu yaziid cabdulahi bnu zayd saxaabada maxaa ka taqaana ninkii adaankaa ka mida cabdulaahi bnu zayd ibni cabdirabbi cabdulaahi bnu zayd ibnu caasim xadiidka weysada in laba laga dhigo xadiiska caanka ku ah bukhaari iyo muslim labaduba waa cabdulaahi bnu zayd cabdulaahi bnu yaziidna kole labada horaa caansane alkhaطmi baa ka mida cabdulahi bnu yaziid alkhaطmi waxaa ka mid a cabdullaahi bnu yaziid alqaani isagoo saxaabi iyaguna waa dhowr wey kuwaana waa la kala ilaalinaya ama waxaa iswaafaqaya khadkii iyo dhawaaqii oo mutafiq buu noqonayaa laakiin wax taqdiim iyo taakhiir baa ku dhacay labadii magac alswad bnu yaziid nin baa la yidhaha cagsigiisana mid baa la yidhaha cagsigiisu muxuu noqonay yaziid ibn اlaswad cabdullaahi ibn yaziid waa mid yaziid bnu cabdilaahina waa mid maalik bnu anas waa mid anas bnu maalikna waa mid kale labadii magac baa la ystaga mariyey iyagana waa la kala ilaalinaya waxaa kaloo la mida in magacii uu isku mid noqdo laakiin magacii dambe wax yar ku kala duwan oo xarfihii laystaba mariyey ayuub ibni sayaar waa mid ayuub ibni sayaar waxaa ugu ekaanayaa ayuub ibni yasaar marka sayaar iyo yasaar aad bay isugu dhow yihin xarfuhu waa isku mid xarfuhu marka dee dhibcaha laga qaaday ka hadlay waa isku mid laakiin taqdiim iyo taakhiir baa ku dhacay midna waa yasaar midna waa sayaar midna waa sayaar waa la kala ilaalinayaa nimankaas way badan yihiin laakiin intaasi nagu filan baan filaya tusaale waxaa halkaa ka soo baxay almu'talif wlmukhtalif nooc la yidhaahdo iyo almuttafiq iyo wlmuftariq nooc labaadoo la yidhahdo waxaa kaloo inoo soo baxay labada bayquniya kusoo maro nooc saddexaad baa soo baxay oo la yidhaahdo almutashaabi oo labadaa ka kooban labadaa ka kooban fi lmutashaabihi alkhaiibu allafa wa min annawcayni qad tarakaba buu yidhahda labadaasuu ka koobay marka kugu adkaan maayo oo labadaasoo la geeyey mutashaabi baa la yidhahda khaatimatu wuxuu hi wa min almuhimi muhimaadka waxaa ka mida macrifatu abaqaati ruwaa ruwaada abaqooyinkooda in la barto abaqaadkooda iyo wa mawaalidihim xilliyadii ay dhasheen iyo wa wafayaatihim wafayaat baa la yidhahda sida mashhuurka wafayaat alwafiyaat ma mashhuurku waa wafayaat wafayaat saasaana kitaabka loo dabday wa wafayaatihim iyo dhimashadooda iyo wa buldaanihim magaalooyinkooda iyo wa axwaalihim axwaashooda tacdiilan hadday tahay in cudur laga dhigo la tacdiiliyo la ammaano wa tajriixan haddii ay tahay in la jarxiyo iyo wa jahaalatan iyo haddii ay tahay in la garan waayo culumtaasi waa muhim mid walba in yar baynu ka tilmaamay abaqaat ruwa waa muhim culimmaduna waa ku kala duwan oo mar waxay yidhaahdaan inta waxa weeye wax wadaagta isku dabaqaa laga dhigay qaar baa sidaa ku socda fasaaxibuuna biictibaari suxba abaqat wa fawqa cashrin rutba marka saxaabe la yidhaahdo waa abaqo waa nebigay ka wariyeen taabiciinta dhammaantoodna waa abaqo waayo waxay wax ka wariyaan saxaabo taabicu taabiciintuna waa abaqo waayo taabiciintay wax ka wariyaan taabacu latbaac waa abaqo waana sida mashhuurka ah ninkaas waa min abaqati taabiciin waa min abaqati saxaaba waata macruufkaa wey laakiin waxaa jirta mid kaloo kasii faahfaahsan oo walibana loo baahan doono marka taabiciinta iyo taabicu taabiciinta la gaadho kala dabaqaad baa la noqonaya xataa saxaabadiibaa kala dabaqaada marka marka saxaaba la yidhaahdo ka saxaabanimo waa hal dabaqa weyn dhinac kale marka laga eego qaar waxay ka dhigeen toban dabaqadood qaarna labiiyo toban bay ka dhigeen waxay ka bilaabayaan dabaqada koowaad waxaa weeye alcasharaة اlmubasharuuna biاljanna طabaqada labaad tusaale ahaan ahlu beder baa laga dhigay baycaة الridwaan almuhaajiruun muslimaة اlfatxi fasibyaanu ra'w kuwii iyagoo caruura nabigu ka dhintay alayhi الsalaatu wasalaam qaar toban bay ka dhigeen qaar labiyo toban bay ka dhigeen waa saxaabadii dabaqaadkaasina da way kala waaweyn taabiciin marka taabiciin la leeyahay waa abaqo laakiin marka loo yimaado tafaasiisha loo galo waxay gaadhsiiyaan han iyo toban dabaqay gaadhsiiyaan wtaabicuna abaqaat cashra mac khamsatin waluhum dulcashra bay yidhahdeen taabiciintu waa toban dabaqadood mac khamsatin shan loo awaluhum abaqada koowaad ee hogaaminaysa waa dulcashara waa taabiciga alcasharatu lmubashariina biاljanna tobankaba jaanis ku helayn wax ka wariya wadaka qaysun maa lahu nadiiru wa cudda cinda xaakimin kaiiru qays bnu abi xaasim baana loo sheegay inuu tobankii alcashara wax ka wada wariyey xaakimkuna kuwo kale ku daray kuwo kale ku daray Eh, kuwaasi waa abaqada koowaad aladiina rawow can ilcasharati lmubashariina biljana yaa ugu dambeeya waxaa ugu dambeeya nin hal saxaabi la kulmay hal saxaabi nin la kulmay ama laba saxaabi baa dabaqada ugu dambaysa noqonay ka la kulmay konton saxaabi meel dhexuu gelay ka boqol saxaabi la kulmay wahaakada kibaaru taabiciin awsaad taabiciin sigaar taabiciin qolana saddexdaasay ka dhigeen markii aynu mursalka ka hadlaynay maynaan soo sheegine mutawalaadkaa lagu gaari doonaa culimmada qaar waxay leeyihiin sida imaamu shaafici oo kale xadiidka mursalkaa taabici weyne hadduu irsaaliyo kibaari taabiciin hadduu mursal ka dhigo sida saciid ibnu musayb iyo ragga la midka ah, waa la xujaysanayaa iyo shuruudo kale uu sheegay marka halkaasoo kale ay ka anfacaysa markaa waa la deliishanaya dabaqadaasi waa muhim maxaa dabaqo lagu noqonaya waxaa lagu noqonaya in ay noqdaan isku lod labadii da-doodu isku dhow dahay culimmadoodu ay isku dhow dhow yihiin culimo wax ka wada qaateen isku lod yihiin sidaasaa lagu ogaanayaa la odhanaya labadaasi waa isku abaqo kutub badan baa laga qoray waxaa ugu weyn aabaqaat lkubraa libni sacd baa ugu weyn waxaa kaloo muhima almawlid walwafa waa taariikhdii goormuu dhashay goormuu dhint waxbaa ku dhismay hore waataynu usoo sheegnay annaasik almansuuq markaynu ka hadlaynay sufyaan athawri inuu yidhi lama stacmaluu alkadiba istacmalnaa lahum اtariikh markay been isticmaaleen annaguna taariikh baanu isticmaal goormaad dhalatay shiikha dhalashadiisi baanu haynaa goormaad gashay magaaladaas shiiku joogay xilligaasaan galay mabu joogin ma shiiku ama ma noolay taarikh baanu isticmaal xafu bnu iyaad qaadigii waxa uu ida itahamtum shaykha faxaasibuuhu bisinnayn haddaad shiikh tuhuntaan aad ka shakidaan faxaasibuuhu kula xisaabtama bisiniin maaha bitaariikh maaha bisinay labada da ku xisaabiye da'diisa iyo da'da shiikhiisa xillimaad dhalatay iyo shiikha dhalashadiisaa la isu weynayay wayna dhacda ismaaciil ibnu cayaash baa wuxuu ihi maraan ciraaq joogay ayaa waxaa laygu yidhi halkan waxaa jooga nin wax ka warinaya khaalid ibnu macdaan oo mutaqadim ah markaa dee waa la danaynaya nin khaalid ibnu macdaan soo gaadhay baa magaalada jooga ismaaciil ibnu cayaash baa loo yimo waxaa la yidhi nin khaalid ibnu macdaan wax ka warinaya baa magaalada jooga dabadeedna iigu yeedha waa loogu yeedhay wuxuuhi goormaad ka waraysay khaalid ibnu macdaan sanadka aada la kulantay wuxuu yihi waxaan la kulmay boqol iyo saddex iyo tobankii hijrada boqol iyo saddexiyo toban wuxuu yihi waxaad sheeganaysaa khaalid ibnu macdaan oo toddoba sano mootan inaad wax ka maqashay waayo boqol iyo lix ayuu dhintay khaalid ibnu macdaan kana boqol iyo saddex iyo toban ayuu wuxuu leeyahay waxbaad ka wariyay wuxuu yihi xilligaad ka warinayso toddoba sanuu sii moota yahay toddoba sano ayuu sii mootay rag badan baa sidaa ku fashilmay taarikhda loo isticmaalo marka almawlid waalwafaa waa taariikhdii wey waxaa la mida ah macrifat lbuldaan wlawaan wa buldaanihi awطaanihim wadamaday ka soo jeedaanna iyadana in la ogaado waayo wax badan baa ku dhisan hadda waxaynu soo marayna in magaciisa iyo magaca bihiis waafaqo waxaa laga yaabaa nisbada inay ku kala hadhaan midna uu noqdo almaki midna uu noqdo alkuufi marka hebel hebel waa kuufi hebel hebelna waa madani waa in la kala sooca eh, waana cilmi dhan macrifat اlbuldaani wاlawطaan kutubna waa laga qora kutub alansaabna way ka hadlaan kutub اlbuldaanna way jirtaa iyadana in eh, xoog loo yeesho shiikhu wuxuu uhi waxaa kaloo muhima in la ogaado xaaladooda ragga xadiiska soo warinaya xaaladahooda hadday tacdiil tahay tacdiilkuna waa wasfu raawi bima yaqtadii qabuula riwaayati raawiga in lagu tilmaamo wax keenaya in xadiiskiisa la aqbalo jarxiguna waa in lagu tilmaamo wax keenaya xadiiskiisa in la celiyo jarxigana waa taynu soo maray ima an yakuuna lisakdin aw acni acniga noocyo badan baa soo geliyay jahaaladuna labada midba in loo waayo wey shiikhu wuxuu uhi wa maraatibu ljarxi jarxiga maraatibtiisu wa maraatibi ljarxi wa maraatibi ljarxi yacni wa min almuhimi waxaa ka mida macrifatu maraatibi ljarxi jarxiga martabadihiisa in la bartaana waa muhim wa aswa'uhaa waxa ugu xun wax laysku jarxiyo alwaصfu in laysku sifeeyo biafcala afcal tafdiil ka akdab الnaasi dadka kii ugu been badnaa wey baa ugu liidata uma dajaal uma wadaac aw wadaac aw kadaab oo mubaalaga ah iyaduna mubaalaga ah wa ashaluhaa waxaa ugu fudud jarxiga layinu ama fiihi lay liin liinu fiihi liinu dabacsanaan baa ku jirta ama layinu fulaanu layinu waa nin xifdigiisu jilicsan yahy aw sayiu lxifdi ama xifdigiisaa waa isku dhowdhowi labadaas aw ama fiihi maqaalun nusakda qaarna waxaa ku yimi fiihi adnaa maqaal hadalkii ugu hooseeyey baa ku sugan kuwaasina jarxiga kuwa ugu hooseeya wey wa maraatibi tacdiili waxaa kaloo muhima in la barto maraatibta tacdiilka wa arfacuhaa waxaa ugu sarreeya alwasfu in lagu sifeeyo biafcala ka awhaqi nnaasi in la yidhaahdo dadka ka ugu iqada badan awhaqu nnaas in sidaa la oga uma maa taakada waxa ku xiga kii lagu adkeeyey hal ifo yani ifadii baa lasii adkaynayaa mid la mida lagu adkaynaya aw ama ifatayni laba ifoo kala duwan baa laysu dabadhig ka iqatin iqatin taakada biifa weyn aw iqatin xaafiin biifatayn baa lagu adkeeyey iqatin markii la waxaa laga fahmay inuu xaafid yahay xaafidin baa laga dabageey ama daabidin baa laga dabageey ama xujatun baa laga dabageey ama mutqinun baa laga dabageey iqatun mutqinun iyo wixii la wa adnaaha waxaa ugu hooseeya tacdiilka maa ashcara kii ku dareensiiya bilqurbi u dhowaansho ashcara iyo adraka farqi yar baa udhexeeya idraag iyo shucuur baa la kala yidhaha marka alidraag oda usuuliyiinta ka hadlaya manaadiqade alidraag waa tasawuru lmacnaa bitamaamihi inaad macnihii oo dhammaystiran xogtii oo dhammaystiran aad maskaxda geliso wey shucuurna waa tasawuru lmacnaa laa bitamaamihi oo halka laga yidhaahdo waan dareensana inuu sidaa uga jeedo yacni ma hubo marna wuxuu leey saasuu uga jeeda oo waan fahmay buu leey marna wuxuu leey waxaan dareensana macnihii ma wada gaadhin marka waxa ugu hooseeya ka ku dareensiiya ee laga fahmi karo bilqurbi inuu u dhow yahay min ashali tajriixi jarxiga ka ugu sahlan ka shaykhin sidaa kelmadda sheekh oo kale wey hadda inagu de shaykh waa waa boos weyn wey laakiin haddii baabulmustalaxa la gaadho waa nin bayna bayna wey laa ilaa haula walaa ilaa haula waa wuxuu udhexeeyaa jarxi iyo tacdiil buu udhexeeya labadaas buu udhexeeya shaykh <clears throat> xagga luqadana muxuu noqonayaa shaykh zacmatnii shaykhan walastu bishaykin inama shaykhu man yadubu dabiiba inantii shaykh bay u sheegtay buui shiikhna aniguma yihi shiikh waxaa la yidhaahdaa ka tukubee usha sita ee aan socon karin baa shaykh la yidhahdaa buui kaasina waa luqadii buui sheikhu wuxuu hi watuqbal waa la aqbalay altaskiyatu taskiyadii ammaantii min caarifin mid yaqaana biasbaabiha asbaabteeda walow min waaxidin ay walow kaanat taskiyatu taskiyadu haba ahaato min waaxidin mid keliyaba ha ka timaado cala alasaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo halka sheikhu wuxuu ka hadlayaa ninka wax taskiyadaynaya ee odhanaya kani waa iqo kani waa saduuq kani waa cadli iyo wixii la mida ninka sidaa samaynayaa horta waa inuu yaqaanaa asbaab altacdiil wa asbaab aljar cilmigeeda waa inuu leeyahy haddaanu cilmigeeda lahayn dee socon mayso oo waxa weeye wuxuu wax ku taskiyadaynayaa waxaa lagu taskiyaday ninbaa wuxuu maqlay waa nin raawiya xadiis ku wariya laakiin ma aha dee ragga cilmiga lagu yaqaano aljarx watacdiil maaha dadkii wax jarxinayay maaha wuxuu maqlay nin muxadioo leh cabdullaahi bnu cumar alcumari waa daciif waa nin la yaqaano macruufa alcumari baa la cabdullaahi bnu cumar alcumari waa daciif dabadayntuu soo booday oo shiikhii ku soo booday buu laa taqul daciif ha ku odhan waa daciif ninkaana aqaan haya baa le wuxuu ihi low ra'ayta lixyatahu wa khidaabahu wa samtahu lamaa qulta daciif haddaad garhkiis iyo siduu u xidhneeyey iyo haybadiisa aad arki lahayd maa tidhaahdee waa daciif de waxaana waxba laguma dhiso meeshan gadh iyo kar la xidhneeyey laga hadli maayo xifdi baa laga hadlay waxaa la mida jarxigii waxaa laga yaabaa inuu ku jarxiyo waxaan la ysku jarxin nin baa yidhi fulaan waa daciif waxaa la yidhi maxaad ku daciifs wuxuu yidhi ra'aytuhu yarkudu calaa birdow faraskii cajamta oo markaa dee soo galay oo ku cusbaa oo la qaab daran mid ka yara gaaban faras carbeedki oo yurubta laga soo qafaashay birdawn baa la yidhahda markaa wuxuu yidhi birdawn waa faraska cajamta isagoo eryaya magaalada dhexdeeda xoog u wada baan arkay markaa faraska iyo dee muuqaalkiisana waa diiday faaska uu ku socdana u diiday dabadna waaba aciif u ninkaas ninkaas waaba aciif lagama yeli marka waa inuu yaqaano wuxuu kaloo shiiku tilmaamay taskiyada makhasabbaa inay laba noqdaan sida culimmada qaar yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen waa shahaado waa markhaati hadday shahaado tahayna labaa loo baahanya shiikhu wuxuu hi sawaabku hal mid baa ku filan waayo baabu shahaado ma ah waa baabulxukmi wey xukm wey ninka qaadigaah markuu dadka kale xukumay soo laba markhaati u baahan maayo laba markhaati u baahanayo waa shahaado laakiin go-aanka markuu gaadho go-aankiisuma wuxuu u baahan yahay mid labaad go-aanka keligii baa ku filan markaa kanina waa go-aan uu go-aaminaya ninkaasi inuu yahay iqa inuu yahay mar hadduu asbaabtiisa yaqaan markaa mid hadduu noqdo waa la aqbalay wuxuu hi shiikh waynu kusoo gabagabaynaynaa waljarxu jarxigu muqadamun waa laga hormarinaya cala tacdiili tacdiilka in sadara hadduu ka soo fulo mubayanan xaal uu yahay mid la caddeeyey min caarifin mid la garanaya hadduu ka soo fulo min caarifin mid garanaya biasbaabihi asbaabtii waxaa weeye tacdiilka ama tajriixuna waa labo fain khalaa hadduu ka madhnaado can itacdiil ninkaan la jarxiya tacdiil hadduu ka madhnaado qubila waa la aqbalaya jarxigii mujmalan isagoo duuduuban al mukhtaar cala alqowli lmukhtaar haddii lagu soo halka shiiku masale muhimu kaga hadlaya baabu ljarxi wاtacdiil kitaab yaroo kooban baa inoo iman doona aynu ku faahfaahinto waana halkay u dhimatay baabu ljarxi wاtacdiil waayo markaad sanadkii baadho ee watacdiil aada u tagto waxaa laga yaabaa inaad ugu tagto aqwaal kala duwan oo iskhilaafsan sidee loola macaamilaya qawaacid bay leedahay marka halkan in yar baa lagu tilmaamay laakiin kitaab gaara oo manhajka inoogu jira dowrada ayaynu qaadan doonaa kooban insha allahu tacala qawaacidda ugu muhiimsan laba mas'alo oo lafdhabar u ah baabka ayuu xaafidku halkan kaga hadlaya masalada koowaad aljarxu watacdiil baa iskhilaafay ninna wuxuu ihi waa iqa mid labaadna wuxuu ihi waa daciif waa laba ninoo imaama midna wuxuu waa iqa midina waa daciif sidee la yeelaya shiikhu waxa uu yidhi marka koowaad hadday iskhilaafaan waxaa la aqbalayaa aljarxu muxuuna yidhi aljarxu muqadamun cala atacdiid jarxigaa la horaysiinaya waa goorma an yakuuna mubayana sababta jarxiga waa inuu caddeeyo laba ninka wax jarxinaya inuu noqdo nin asbaabta wax lagu jarxiye yaqaana kuwaynu sheegayna inaanu noqon markaa mid hadduu idhaahda iqatu midina uu idhaahda daciif keeba wax la weydiinaya ya maka iqa yidhi baa la weydiinaya mise ka aciif yidhi ka aciifkaa la weydiinaya waa sida halka ka fahmaysaan hadduu cadeeyo oo sabab macquula sheega isagaa la qaadanay kii iqa yidhina waa laga tegay marka cadaalad baa loo sameeyey labaduba markay ilaaqaan ka iqa yidhi waxba la weydiin maayo waayo asbaabta tawhiiq waa badanta oo dee waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo sidan iyo sidan iyo sidan jamaca waa ilaaliyaa waa tukadaa dembi kuma arag wax baa mushubay laakiin ka jarxigu waa koobay wuxuu odhanayaa waa sidaas waa inuu wax sheegaa marka hadduu caddeeyo kii jarxi isagaa la qaadanaya laakiin haddii aan waxbaba la caddayn waxbaba haddaan la caddayn asalku waa maxay in la qaato tawiiqa in la qaato ayaa la qaadanaya laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen xilliyadii dambe a'imadii waaweynaa waxaynu ku haynaa kutubta xadiidka jarxi badan oo aan la caddayn oo mid walba lama weydiinayn maxaad ku jarxinaysa lama weydiinay marka waxaa la yidhi haddii la yidhaahdo waa laga tegaya oo may caddayn dee waxa weeye cilmi badan baa inaga lumay oo halkaa uu shiikhu leeyahay raawigii hadduu tacdiil ka madhnaado jarxina lagu sheego jarxigaana aan la caddayn waynu aqbalayn laakiin haddii tacdiilkii loo hayo jarxigana aan la caddayn waxaa la qaadanayaa tacdiilkii markaa dhowr xaalaa inooga soo baxaya ninkii tacdiilna waa loo hayaa tadciifna waa loo hayaa waxaa la eegayaa tadciifka in la caddeeyo haddii la caddeeyo tadciifkaa la qaadanaya ama tajriixaa labadaba haddaan la cadday waxaa la qaadanayaa tacdiilkaa la qaadanaya haddii jarxi la helo aan la caddayn tacdiilla la waayana waxaa la qaadanayaa jarxiga waayo wax kalaba lamaha jarxigaa la qaadanaya markaynu sidaa leenahay waxaa yaduna muhima inaynu ogaano mar walba kanaa lala boodaya ma ah xilliyada qaar waxaa dhacaysa in iswaafajiyo oo nin baa wuxuu hi waa mid kalena wuxuu hi waa daciif waxa dhici karta in lagu kala qaado laba xilli oo ninkii waxaa laga yaabaa xilli inuu xaafid ahaa kadibna isku dhex yaacay kutubtii baabaa ka gubati marka xilligii hore waxaa la odhanaya waa hadalkaasaa lagu qaaday xilligii dambena muxuu noqonay daciifuu noqonay waxa dhacday in mid la layidhi waa iqo isla isagii layidhi waa daciif laakiin la layidhi markuu shiikh iyo shiikh uu wax ka wariyo waa daciif culimmada kale markuu ka wariyana waa iqo waxaa la helay mid la layidhi waa iqo haddana layidhi waa daciif waxaa la yidhi magaalada markuu joogana waa daciif magaaladaa markuu joogana waa iqo marka xaaladaasina way jirtaa in labadiiba la tixgeliyo xilli ama meel inuu daciif ku yahay meel kalena ama shiikh meel kalena uu ku yahay iqa uu ku yahay marka labadii qolboo la tixgelinay xaaladdu hadday sidaa noqoto taana uu tilmaamay xaafid ibnu xajarna qaacidadiisu waxay tahay in haddii xitaa ay iskhilaafaan dhammaantood inuu khulaaso ka sameeyo dhowr nin baa yidhi waa daciif dhowr nin waa iqa yidhaahdeen dhowr nin waa saduuq bay yidhaahdeen wuxuu ka dhex samaynayaa martabo iyo boos xadiidkiisa lagu qiimeeyo taqriibu tahdiibkana waa ugu noqonaysaa labiyo toban martabadood ayuu ka dhigay oo uu ka bilaabayo saxaabada oo iyaga uu leeyahay lisharafihim hadal uma baahno asaxaabatu kulluhum cuduul saxaabaduu ka bilaabay dabaqada koowaad ta labiyo tobnaadna waa kadaabun wadaacun dajaal tiyaanu sheegay inta kalena waa udhaxaysa kuwaa dhexda ku jira aqwaashii culimada ayuu intuu isu geeyo ayuu ka dhex samaynayaa qaacido ama martabo dabadeedna fiihi layin saduuqun saduuqun sayiu lxifdi sayiu lxifdi jiddan maraatib badan buu samaynaya wallahu aclam sal allahu waslm ala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm